رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي سلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii tawxiidka waxaa wax badanna loo tilmaamayaa ilaahay keligii in la caabudo adduun iyo aakhira waxa lagu liibaanana cibaadada ilaahay oo keligiis yeelo inay markaa baab baab wuxuu u yahay man tabaraka barakaysta bishajaratin geed ow xajarin ama dhagax iyo wanaxwihimaa markaa la mid ah qabri ah geedo dhagxaan iyo wixii markaa la mid ah qof allaale qofkii barakaystaa wixii diinta ku soo arooray hadduu yidhaahda meeshan baan kheyr ka jarinayaa khayr ka raadinayaa khayr bay markaa ii tahay iyo wixii markaa la mid ah iyo wa qowliillaahi ilaahay qowlkiisa tacaalaa sarreeye uu yidhi afara'aytum allaata waalcuza wamanaata ahaalisata alukhraa afara'aytum waxaad iiga warantaa dheh allaata sanabka laata la yiraahda iyo walcuz midka cuza'a wamanaata manaadna ka warrama muxuu idiin qaban karaa waa dhagaxe manaadkii ahaalisata ee saddexeeyey alukhraa ee dambaynta badnaa manaad iyo cuza iyo laata sanamyo ay caabudi jireen ayuu markaa ahaa sababta loo yidhi bay dhaheen wa manaata ahaaliata alukhraa wuxuu ka samaysnaa jamaadaad laabta insaan oo kale ka dhigeen cusana waxay ka dhigeen sidii xayawaan oo kale amaa manaad waxay ka dhigeen jamaadaad alakum aldakaru ma waxaa idiin sugnaaday labka walahu ina al unhaa ma kuu yeeshay ilaahay dhadiga miyuu yeeshay idinkana malabkaad qaadateen gabar haddii loogu bishaareeyo wejigoodaa xumaan jiray wixii ayagu ay naceen bay rabbi u tiiriyeen oo ay dhaheen malaa'igtu waa gabdho ilaahay ayaga haddii gabar loo dhalo wejigooda wuu madoobaanayay markaasuu ilaahay leeyahay alakum dakaru malabka idinsaday idinka walahu ilaahayna waxaa u sugnaaday al unthaa dhadiga tilka taasi idan wakhtigaa mada jirtay haddii ay jirto qismatun waa qayb diisa ee xadgudub ah waa qayb diisa ahoo xadgudub ah waayo buu ilaah leeya subxaana wa tacaala ilaahay awlaad ma laha waana ka nasahan yahay uma habboona mana u bannaana inuu walad yeesho xaaladdaa ayadoo ay jirto ayaa haddii ay dhici lahayd arrinta waxay noqon lahayd qismo iyo qayb xadgudub ah oad markaa ku xadgudubteen rabbigiinii idin khalqay waxaad idinka nacdeen u tiiriya waa qismi liisa ah in hiya mana ah waxaad aabudaysaan ilaa asmaa'un magacyo mooyaane sammaytumuuhaa aad magacowdeen antum wa aabbaa'ukum idinkii aabbayaalkiinaba maa anzala allaahu ilaahay kuma soo dejin biha arrintaa min sulqaanin wax xujo ah in yattabicuuna raaci maysaan ila danna mala mooyaane in yattabicuuna ma raacayaan ila danna mala maahane waxa ay tilmaamayaan oo ay raacayaan waa waxay iska maleeyeen iyo wamaa tahwa alanfus waxay nafafyaalku jeclaysatay ayagaa nafafyaalkooda taa iska jeclaystay walaqad jaa'ahum waxa u yimid min rabbihim rabbigood xaggiisa alhudaa hanuun baa uga yimid walaqad jaa'ahum min rabbihim alhudaa hanuun ayaa ilaahay xaggiisa uga yimid wayna diidan yihiin in hanuunkaa ay raacaan idan asnaamta ay caabudayaan laata iyo waxa ay barakaysanayaan waa geed iyo qori iyo dhagax wax uu yahay markaa ma jirto wa can abi waaqidin allayfiy qaala wuxuu yidhi kharajnaa waan baxnay maca rasuuli illaahi rasuulka la jirhkiisa sala allahu calayhi wasalam rasuulka micigiisa ayaan la baxnay ilaa xunaynin xunayn meesha lagu magacaabo xunayn ayaan aadnay naxnu annagoo xudathaa'u cahdin ku cusub bikufrin gaalnimo annagoo gaalnimada ku cusub oo markaas soo islaamnay ilaan xunayn waxay dhacday fatxu maka kadib ayaga badankooduna waxay soo islaameen waa fatxidii furashadii maka idan gaalnimaday ku cusbaayeen war dhow bay soo islaameen cahdi cusub bay ku jiraan wanaxnu annagoo xudathaau cahdin ballantoodu ku cusub tahay ay aan nahay bikufrin gaalnimada walilmushrikiina mushrikiintana sidratun bay lahaayeen geedgobeed yackufuuna ay ictikaafaan cindahaa agteeda geedgobeed ayay lahaayeenoo way ku ictikaafi jireen meeshaasay fadhiisan jireen ahaan bay ugu taireen wayanuutuuna biha wayanuutuuna waxay suran jireen bihaa geedda aslixatahum hubabkooda markay dagaalka gelayaan waxay dhihi jireen si aan u guulaysano aanu barakaysano seefahay suranayaan kadib bay ku dagaalgelayaan wayanuutuuna bihaa geedahaas ee geedkaa gubkee ay surtaan aslixatahum hubabkooda yuqaalu lahaa waxaa loo odhanayay daatu anwaatin tii surashada u saaxiibka ahayd daatu anwaad ayaa geeddaa la odhan jiray fa mararnaa waannu soo marnay safarka annagoo rasuulka la socona xunayna u sii soconaa bisidiratin baannu soo marnay geedgobeedkii faqulnaa waxaannu dhahnay yaa rasuul allaahi rasuulkii ilaahayow ijcal noo yeel lanaa annagana daata anwaatin mid surasho u saaxiib ah geed surasho u saaxiib surano hubkeena kaa noo sameey saasay markaa dhaheen faqulnaa waxaannu ku nidhi yaa rasuulallaahi rasuulkii ilaahayow ijcal yeelanaa annagana daata anwaatin tusurasho u saaxiib ah oo geed saanoo kale aan u barakaysano aan aan ulamtaqaanaa seefaheenna surano wax noocaasa noo samey kamaa sidii lahum ayaguba ay u leeyihiin kuwan daatu anwaatin tusurasho u saaxiib ah rasuulku muxuu yidhi faqaala rasuulu ullahi rasuulkii alle wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam allahu akbar ilaahay weyn ilaahay ayaa weyn innaha ayadu assunanu waa ku dayasho waxaan waa sunan buu yidhi waa wax taqaaliidi ahoon diin ahayn qultum waxaad tireen ood ku hadasheen buu dhay nebiga waaladii macbuudkii baan ku dhaartay nafsii nafsadayda biyadihi gacantiisa ay ku jirtee kamaa qaalat banuu israa'iila sidii ay reer bani israa'iil ama banuu israa'iil ay ku dhaheen limuusa nebi muuse hadalkiina wuxuu u shabbahayaa hadalkiina wuxuu u dhigmaa hadalkiina wuxuu yahay wixii ay reer bani israa'iil muuse ku dhaheen maxay yidhaahdeen ijcal lanaa ilaahan ilaah noo samey wallaahi waxay la mid tahay idinkoo dhahay ilaah noo samey kamaa lahum aaliha say ilaahya u leeyihiin qaala muuse wuxuu yidhi innakum adinku qowmun qoom baa tihiin tajhaluuna jaahiliin ah reer bani israa'iil la socotaan xilligaasaa badda ilaahay ka soo badbaadiyey wa wajaawasnaa bibani israa'iila albaxr fa faataw calaa qowmin yackufuuna calaa asnaamin lahum markaasay dhaheen yaa muusa ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha say kuwaan ilaahya u leeyihiin annagana ilaahya noogu sameey maxaa ilowsho badnaysiiyey haddaa ilaahay fircoon ka badbaadiyey baddaa loo kala jeexay caramaayadii baddaa weli lugahooda ku taala baddiibaa inta loo furay ilaahay u furay ka soo baxeen oo ilaahay ka badbaadiyey cadowgoodii lagu qarqiyey qoomkay soo mareen sanamyo haystaa markaasay dhaheen ilaah noo sameey annagana away ilaahay hadda soo badbaadiyey away ilaahay fircoon ka koriyey aw ilaahay inta badda u kala dhambalee u jeexay soo badbaadiyey hadalka hadda aad idhahdeen buu dhahay rasuulka saxaabadaydiiye oo ah geed surasho u saaxiib ah noo sameey wuxuu u dhigmaa hadalkii reer bani israa'iil muuse ay u dhaheen oo ahaa ijcal lanaa ilaahan ilaah noo samay kamaa lahum aaliha say ilaahya u leeyihiin qaala wuxuu yidhi muuse inakum adinku qowmun tajhaluun qoom jaahiliina ayaad tihiin latarkabunna waad koraysaan oo waad raacaysaan sunana sunana man kaana sunana man qablakum dadkii adinka idinka horreeyey jidadkoodaad raaci doontaan wa tartiib tartiib iyo taaka taakataaka u raaci doontaan xataa iday idinka galaan mansalugooley ama shay u dhigmoo nooceedoo kale ah godkeeda hadday idinka galaan waad ka dabageli doontaan rasuulka allow yuhuud iyo nasaara miyaabay dhaheen waa maxay buu yidhi waa kubee hadda hadday ayagu ahayn waa ayagee kuwaasaad markaa raaci doontaan marka hadalkan geedkan aan barakaysana iisaa noo sameey ilaah noo sameey bay u dhigan tahay wax badan jirkiga iska ilaaliya oo iska hufa loo baahan yahay qofka waxa diinta islaamku ay qabto towxiidkiisana aan daawacaynin inuu aad iyo aad dadaalo inuu aad iyo aad markaa ugu dadaalo taasaa markaa fiican geedaha qoryaha waxaa jiri jiray qoryo la barakaysto dadka loo qaybiyo olal la tilmaamo guryaha ay yaalaan inaysan tuugada iyo waxyaabaha kale soo gelaynin ul ma aragteen idinka um taqaanaa udub oo kale ah udubka aqalka lagu sameeyo yaa dadka gobolka mid ah la siin jiray guryaha la suri jiray waxaa loo jira sheikh hebel bay ka soo baxday xaggee uga soo baxday duurkaa laga soo gooyey sidaa darteed ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala marwalba waxaa loo baahay u aqoonsado waxyaaba musla saarto ushaasi waa la qaybin jiray intii soo gaartaa soo gaartay intii aragtaa aragtay intii wax u arki jirta aragtay xaalad badan oo noocaasaa jiri jiray marka waa inay dadka aad ugu dadaalaan baabu maa jaa'a wixii ku yimid ayuu baab u yahay fi dabxi gowrac ligayri illaahi ilaahay kayrkii wax loo gowraca wixii waciid ahee ku soo arooray iyo inay shirki tahay yaa wax loo gowraca allah dartii yaa wax loo qalaa ilaahay dartii subxaanahu wa tacaala idan waxaa la rabaa loo baahan yahay dadka muslimiinta ah wax kasta ay qabanayaan inay ilaahay ula qasdaan subxaanahu wa tacaala iyo wa qowli illaahi ilaahay qowlkiisa tacaala ee sarreeyey uu yidhi qul dheh in salaatii salaadayda wa nusukii gowracayga wa maxyaaya noloshayda wa mamaatii iyo geeridayduba lilaahi ilahay u sugnaatay cibaadadan qabanayo salaadan tukanayo noloshaan noolahay waxaan dhimanay intaasoo dhan lilaahi hayrkii maya kulli bay u sugnaatay rabbi alcaalamiina caalamka iyo uunka iyo koonkoo dhan rabbi u ah laa shariika lahu wax la shirkooda oo la qaybsadoo la wadaaga cibaadada ma jirto wa bidalika arrintaa ayaa umirtu lay amray wa ana aniguna awalu muslimiina muslimiinta midka ugu horeeyaan ahay saa dheh baa lagu yidhi nebiga sal allahu calayhi wasalam salaadayda salaadayda ilaahay bay u sugnaatay gowracayga nusukii ama cibaadadayda waaye wa maxyaaya wa mamaatii noloshaydii geeridaydaba lilaahi rabbialcaalamiin ah laa shariika lahu shirki iyo wax la qaybsada cibaado ilaahay ma laha oo la wadaaga wa bidaalika tawxiidkaasaana umirtu lay amray wa ana aniguna awalu lmuslimiina muslimiinta midka ugu horeeyaan ahay iyo wa qowlihi ilaahay qowlkiisa uu yidhi fasalli u tuko lirabbika rabbiga wanxar gowrac oo dhuundhow naxriga inta badan geela loo isticmaalaa oo waa dhuundhabitaan ilaahay dartii u gowrac maalinta carafada xoolaha la qalaayo jini waxaa u qina boorana darteedna waxaa u qanina mingis dartiina waxa u qalina wax soo haray ilaahay kayrkii wax kasta oo loo qalo ilaahay kayrkii la bakhti sida qur-aanku tilmaamay xoolahan la gowracayo dhammaan ee la leeyahay waxbaa laga dhiigsiiyaa qof baa wax laga tumaya saar baa laga garaaca jinniyaal baa loo gowraca halkaasaana loo dhiga maxaa kelifay inta inta wax la gowraco islaanta intay soo cararto ama ninka mingiska laga tumayo dhiigga uu ka cabo oo sidaa uga dhuuqo lama kalaha xoolaha sidaaale sida ilaahay qur-aanka uu ku tilmaamay wa ancaamun laa yadkuruuna sma allah xoolaa jira aan ilaahay magaciisa lagu qalin waayo bisinka iyo xoolaha isma rabaan isma rabaan sidaa darteed baa waxay ka ilaaliyaan magaca ilaahay in lagu qalo magaca rabbi in lagu qalo dadka noocaas ah aad iyo aad baa waxaa la tilmaamayaa inay tahay arrin dhibaato badan arrin aan wanaagsanayn arrin shirkiyaad ah qofka inuu isdaaweeyo diinta islaamkaa qabta rasuulkaa in badan tilmaamay sala allahu calayhi wasalam oo wuxuu ku tilmaamay rasuulku wuxuu ku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam in dadku ay isdaaweyn karaan waxa laysku daaweeyana shay xaaraam ah inuusan markaa ahayn laakiin shay xalaal ah inuu ilaahay ugu talagalay waxaa laydinka xaaraantiminayey maydka waxyaabaha dhintay dhiiga hidibka doofaarka wamaa uhilla ligayri illaah wixii ilaahay kayrkii loo qalo ama magaca la magacaan ahayn lagula dhawaaqo waxaasoo dhan waa bakhtii xaaraam buu ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala fasalli uduka lirabbika rabbigaa dartii wanxar u gowrac waa lirabbika rabbigaana wax u qal subxaanahu wa waxaad gowracaysa ilaahay dartii kaa ahaadaano wax allaala wixii aad samaynaysana saasoo kalea laga wadaa waa can cali bni abi aalibin radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi xafaanii waxaa ii waramay oo ii sheekeeyey buu yidhi rasuuluullaahi rasuulkii alla wuxuu iiga warramay biarbaci kalimaatin afar kelimadood afar waxyaabood ayuu rasuulkii ilaahay ii sheegay nebiga afar waxyaabood ayuu ii tilmaamay iina sheegay buu yidhi kow lacana allah allah lacanado man dabaxa ligayri illaahi qofkii ilaahay hayrkii wax u gowraca nacalada ilaahay korkiisa ha ahaata man dabaxa qofkii qala ama wax u gowraca ligayri illaahi ilaahay kayrkiisa lacana allaahu ilaahay ha lacanada man lacana waalidayhi qofka labadiisa waalid caaya lacana allaahu ilaahay ha lacanada man aawa qofkii soo duma muxditan nin diin cusub wata muxadidka waa qofka bidciystaha ah oo diinta ilaahay diin aan ahayn la yimaada ummadda cibaado uga dhiga lacna allaahu ilaahay ha lacanado man hayafkii dooriya hayar manaara alardi arlada manaaradeeda xuduuddaa dhici karta in loola jeedo xuduudaha ilaahay qofka arlada qofka dooriya ee markaa bedelana naclada ilaahay ha ku dhacdo rawahu muslim baa xadiidkaa wariyey xadiidku wuxuu tilmaamayaa waciidka adag ay leeyihiin dadka dembiyadaa sameeya waayo naclad sideedaba waxaa lagu mutitaa qofku mar allaala mar kabaa'ir ah dembi weyn marka u galo markaasuu qofku mutaystaa arimooyinka marka lacnada mar allaala qofka dusha laga saaraayo waa qof markaa inta mutaystay dembi nacalad ah markaa galay marka afartaa waxyaabood ayuu ii dardaarmay ugu horayso qof allaala qofka ilaahay kayrkii wax u gowraca man dabaxa ligayr illaahi ilaahay kayrkiisa qofkii wax u qala asagoo ula jeeda hilbaha iyo waxyaabaha lamidkaa inuu ugu dhowaado bisinka alla ka ilaaliya rabbi dartii aan wax u gowracin walaa ta'kuluu mima lam yudkar ismu اllahi calayhi wainahu la fisqun fisqi waayabuu dha ilah subxaana wa tacaala ha cunina waxaan bisinka lagu gowracin waxaan ilaahay magiciisa loogu halqabsanin ha cunina iskana ilaaliya qofka ilaahay kayrkii wax u gowraca allah lacnado ka kalena waxaa la yidhi lacana allah man lacana waalidayhi qofka labadiisa lacanad ama caayana asagana ilaahay ha lacanado waayo labada waalid hooyadii aabbihii baa loola jeedaa sidaa darteed baa xadiid kale nebiga uu ku yidhi min alkabaa'ir waxaa ka mid ah shatmu rajul qofka inuu cayo labadiisa waalid saxaabadu intay la yaabeen bay dhaheen yaa rasuul allah rasuulkii allow qofsa u caynayaa hooyadii iyo aabbihi markaasuu dhahay qof kale ayuu hooyadii iyo aabbihii caynayaa markaasaa hooyadiisii aabbi lasoo caynayaa asagana yaa u keenay hooyada aabbaha in la caayo adaa keenay haddii qofka islaameed intaad iska dhaafto hooyadii aabbihii aadan caynin waaga markaa lama cayn lahayn marka waxay la mid tahay adigoo hooyadaa iyo aabbahaa caayay ta saddexaad lacana allah allah lacanada man aawaa muxditan qofkii muxdid soo duma ilaaliya soo dhaweeya gurigiisa ha ku soo dhoweeya ama meel kale qofkaana ilaahay nacaladiisa ha ku dhacdo muxdidka waa qofka diin cusub markaa la yimaada waa qofka waxyaabaha ilaahay subxaana wa tacaala diin uusan ka dhigin ummadda diin uga dhiga ummadda ku tusaaleeya oo ku guwaabiya wax aan ilaahay iyo rasuulkiisaba amrin inay sameeyaan cibaad dhigata kale man hayara manaara alardi waayo calaa arladaa laga wadaa qof allaala qofka ee e, e, e, dooriya ama badala waxaa dhici karta in loola jeedo xuduudda xaramka qaas ahaan taa waa suuragal sidaa darteed abarimkaa amraya in la ilaaliyo xuduudaha iyo waxyaabaha la midkaa ah. waxaa kaloo suuragala in loola jeedo qofka boobaya dhulkiisa dhul uusan lahayn asaga qofkii dulmiya halkaa koo mid ah maalinta qiyaamo toddobada arlo yaa qoorta looga duubo buu yidhi nebiga maxaa naga jacayl badan maanta dhulalka waxyaabaha boobka ka socda dadku harinduu qaadayo waxaasoo dhan maalinta qiyaamo ma samayn lahayn anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi nebiga dakhala aljannata jannadaa waxaa galay rajulu nin muxuu ku galay fii dubaabin tixsi dartii baalkan duulduulaya tixsiga ah dartii buu ku galay wa annaara naartana ninbaa dakhala aljannata rajulun fii dubaabin wa annaara naartana rajul baa galay fii dubaabin buu ku galay ku galay kanna jannaduu ku galay qaaluu waxay dhaheen wa kayfa dalika yaa rasuula allah maxaad ula jeedaa kaasee waaye see ninkani tixse uu janno ugu galay kanna sidee buu naar ugu galay qaala rasuulku wuxuu yidhi mara rajulaani laba nin baa waxay soo mareen calaa qawmin qoon dushooda lahum sanamun sanam ay leeyihiin sanam baa u taaganay caabudaan laa yujaawisuhu axadun qofna gudbi maayo laa yuhu haddii kale axad gudbaayaa ma jira xataa intii yuqariba uu ugu dhowaado oo qurbaan ahaan uu ugu bixiyo lahu sanadkaasi shay-an shay wax inuu ugu dhowaado oo sida ilaahay wax loogu dhowaado qurbaanka id qarabaa qurbaanan fatuqubila min axadihima walam yutaqabal min alaakhari oo kale qof gudbaaya ma jiro ilaa inuu qurbaan u bixiyo sanadkaas dartii inuu wax u dhiibo babkii taa ay dhacdo ayaa qofka loo oggolaanayaa inuu markaa gudbo qaaluu waxay ku dhaheen dadkii meesha deganaa liaxadihimaa labadii nin mid ka mid ah qarib wax ugu dhowow qurbaan u bixi qaala wuxuu dhahay laysa cindii shay-un agtayda shay ma ahaanin uqaribu aan ugu dhowaado wax maba haystaba haddaan shilin siin lahaa haddaan neef ari siin lahaa haddii waxyaaba dartii aan u bixin lahaa maba haystaba qaaluu lahu waxay u dhaheen qarib ugu dhowow oo wax qurbaana u bixi walow dibaaban tixsiba ha ahaadee wax kale haddaad weysay tixsiyaalkan meesha iska dulduulaaya xabad intaad tabtood soo qabato kanaan qurbaan ahaan ugu dhiibay dheh saasay markaa yidhaahdeen wax ugu dhowow bay yidhaahdeen walow dibaaban qarib u dhowow oo wax u bixi walow dubaabanba ha noqdee faqaraba wuxuu ugu dhowaado qurbanahaan u siiyey dubaaban tixsi fakhalluu sabiilahu jidkiisi bay u daayeen gudud bay dheheen adiga fadakhala naara naartuu galay intuu dhintaa ilaahay naarta geliyey sababtu waxay tahay ilaahay khayrkii ayuu wax u bixiyey wa qaaluu waxay u dhaheen lil aakhari kii kalena qarib adigana qurbaan samee wax ugu dhowow sanadkan haddii kala gudbi mayside qaala wuxuu yidhi maa kuntu mi'ii anigu liuqariba mid ugu dhowaadaya liaxadin shay-an wax aan ugu dhowaanaya ma jiro duuna allahi ilahay sukadiisa caza wajal ma ilahay horkiisa wax u bixinaa buu yidhi ma u bixinaayo fadarabuu way dhufteen oo way gooyeen cunuqahu qoortiisa way dileen fa dakhala aljannata jannaduu galay ninkaana jannaduu ilaahay geliyey subxaanahu wa rawaahu axmed ba xadiidkaa wariyey wuxuuna tilmaamayaa waxa la bixinayo qul ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii wuxuu raba ha noqdo bun ayaan bixiyey yaase u bixisay ilaahay hayrkii waa lagugu ciqaabayaa neef geela ma ahe waa bunka geliya sooma haddii wax ka sii weyn aad u bixiso waa la mid qofka waxa uu u sadaqaysanayo ama uu bixinayo mar walba waxa fiican inuu ahaado wax ilaahay dartii u bixiya subxaana wa tacaala baabun wuxuu baab u yahay laa yudbaxu lilaahi ilaahay dartii looguma gowraco bimakaanin meel oo yudbaxu fiihi ligayri illaahi ilaahay keyrkii loogu gowracayo iska daa wax kale waxa aad alle dartii u bixinayso meel ilaahay khayrkii wax loogu gowraco loogu bixiyo yaysan ahaanin xataa makaankiyaa markaa la diidaya bimakaanin makaan oo yudbaxu fiihi ligayr illaahi walaada waa naafiya la yidhaahdaa waa ixtimaal ah nahyi in loola jeedo saasaana muuqataa iyo wa qowlu اllahi tacaala ilaahay qowlkiisa sarreeye uu yidhi laa taqum ha istaagin fiihi masaajidkaa dhexdiisa abadan weliga lamasjidun masaajid usisa la aas-aasay cala taqwaa alla ka cabsi lagu aas-aasay min awali yowmin maalintii ugu horaysay ayaa axaqu ku xaqnimo badan an taquuma fiihi inaad dhex istaagto waa masjidu qudaa loola jeedaa fiihi rijaalun rag baa ku dhex sugan masaajidka yuxibuuna jecel an yatadaharuu inay isطahiraan wallaahu ilaahayna yuxibu lmuطahiriina inta muطahiriinta wuu jecel yahay inta isطahirtaa ilaahay wuu jecel yahay rasuulka allow ha dhex istaagin weligaa laa taqum fiihi abadan waa masjidiraar baa laga waa munaafiqiinta intay masaajid dhiseen masaajidkaasaa waxay damceen inay dadka ku kala googooyaan masaajid dhifaaqnimo loo dhisow ahaa masaajid wuxuu ahaa loogu talagalay muslimiinta in lagu kala tafriiqiyo insaada liman xaaraba allah saa darteed baa rasuulkoo tabuuka u socda markay munaafiqiinta dhiseen ayagoo damacsan in rasuulku u yimaaday ku dhex dilaan ama shirqool ay u sameeyaan bay dhaheen kaalay noogu tuko markaan tabuuk ka imaadan idinkugu tukan doonaa buu yidhi mar allaala markuu ka soo noqday bay caydahan soo degeen laa taqum fiihi abadan weliga ha dhex istaagin masaajidka waa masjidu diraar sid dhib loogu talagalay waaye rasuulku rag buu u diray in la dumiye buu amray qashin qub baa laga dhigay meesha sidaa darteed buu ilaah yidhi ha dhex istaagin weliga masaajid lagu aas alla ka cabsi maalintii ugu horraysood madiina soo gashay wa an taquuma fiihi inaad dhex xigta mudan fiihi rijaalun yuxibuun rag jecel baa ku sugan an yatadaharuu inay isnadiifiyaan wallahu yuxibu lmutahiriin dadka mutahiriintaee dembiga iyo wasaqdiiyo najaasada iska nadiifiyana ilaahay wuu jecel yahay waa can haabit ibnu daxaaki radi allahu canhu qaala rajul nin baa nabi oo wuxuu sharad ku galay an yanxara inuu gowraco ibilan geel geel inuu ayuu ku nadar meesha lagu magacaabo bibuwaanata buwaana bwaano inaan ratigeelo laa ku nadraye kawa rasuulkii ilaahayo fasa'ala annabiy nebiga waa uu su'aalay sala allahu calayhi wasalam oo faqaala wuxuu yidhi hal kaana fiiha wahanun sabab ma ahaan jiray meesha oo min awfaani aljaahiliyati madulcaabudo la caabudo maku oli qaaluu waxay dheheen ciidun ciid ma ahayd oo ciidma lagu qaban jiray oo min acyaadihim gaalada ciidahooda ka mid ah qaaluu laa mayay dhaheen faqaala wuxuu dhahay rasuulu ullaahi sala allahu calayhi wasalam awfi binadrika nadarkaaga oofi haddii meesha sanad uusan qaali feesta iyo damaashaad fiiooda aysan meesha lahayn oon lagu qaban jirin nadarkaaga oofi fa innahu maxaa yeelay laa wafaa'a oofin male linadarin nadar oo fii macsiyati illaahi ilahay macasidiisa ah walaa fii ma shay rawaahu abu daawuud wa isnaaduhu calaa shardihima shardigooda ayuu sanadkiisuna markaa yahayo xadiidku wuxuu tilmaamayaa haddii qofku xataa uu ku nadro meel inuu cibaada ku qabto meeshaana xataa yuusan hadda ku aaline salaf jaahiligu ay caabudi jireen uu ku yaalo inay mamnuuc tahay ciid ciidahooda ka mida haddii lagu qaban jiray xataa si aysan meel la weyneeye u noqonin inaan lagu oofinaynin maanta iskuudkii iyo shukulaatihii ay keeneen baa la cunaa kaasaa farxad noo ah maanta bilowda dadku waxaad u malaysaaba in la milmay waa laysku hambalyayna laisku tahniyeyna waa ciiddii imtiqaana aan islaamka ahayn waa ciiddii gaalada qof kastoo annaga naga mid ah in yaroo rabbi u naxariistay maahane damaashaad iyo farxad baa baryahan qalbigeenna ku jirtay baryahan marka xaaladda noocaas waad u jeedaan rasuulku wuxuu leeyahay meesha aad ku nadartay geel ku qasho ciid ay leyn mayo kaasaa la haray feestooyinkoodii waxyaabahooda waxyaabaha ayagu damaashaadkoodii ciiddooda si looga fogaado yaa markaa la tilmaamaya laakiin maanta taleefoonadeena iyo waxyaabaha laysku diro iyo waxyaabaha laysku hambalyeeliyo xaaladaasoo dhan markaa noqotay nasal allah asalaam walcaafiya wabillahi tawfiiq wallahu subxaana watacaala